bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afartanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn acuudu billahi min ashaytaani alrajiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alzaalimiin صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله wallaahu caliimun xakiim waxaynu ku soo dhex jirray amba aynu soo marray iyadoo kuwa munaafiqiinta ahi rasuulka alle ay ku ceebeeyeen qaybintii sadaqadda oo rasuulka ay maaragtay ku leexiyeen amaba ay tilmaameen wax u eeg siday iyaga la tahay cadaaladdarrada rasuulka ay ku sifeeyeen walciyaadu billaah ilaahay markaa aayaadkan wuxuu ku caddeeyey rabbi inuu yahay ka isagu qaybiyey sekada oo qaybintan ay alla inuu qaybiyey siiyeyna dadka halkan ilaahay uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala markaa sideed qolo ayaa la siinaya markaa sideedda qolaba ma in la wada helaabaa oo mar la wada siiyo mise qayb ka mida ah haddii la helo qaybtaa ka mida ah ayuunbaa sekadii la siinaya ahlulcilmigu labada qowlba way leeyihiin allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inama asadaqaatu sadaqadaha sadaqadu macnaa waa sakaadkii asakawaat inama asadaqaatu inamaadana waa adaat lqasri baa la yidhahdaa xasri bay faa'iideynaysaa kuwanun baa leh inama asadaqaatu sadaqaadku lilfuqaraa kuwa fuqarada a ah bay u sugnaadeen miskiinka aan dawarsanin baa iskale iyo walmasaakiin iyo kuwa dawarsadaa ee dadka wax weydiista marka ahlucilmigu waxa kale ahlu tafsiirku aqwaal ku leeyihiin faqiirka iyo miskiinka kee ayaa labadooda adag daran oo xaaladiisu maaragtay qallafsan tahay qola waxay leeyihiin faqiirka ayaa duruuf adag sidaa darteed baa ilaahay ugu horraysiiyey miskiinku waxaa laga yaabaa inuu waxuun uu haysto culimada qaar faqiirka ku tilmaamay ka aan dadka waxba weydiisanin miskiinkana ku tilmaamay ka dadka darya ee dawarsada inuu yahay mar hadduu miskiin yahayo oo dadka uu dhex marayo kan dawaafka ah aladii yaduufu cala annaas deeta wax loo dhiibaya kani gambo siinaya kani intimira siinaya kaasi miskiin ma aha waayo rasuulka laftiisu waa kii ku tilmaamay kaasi inaanu miskiin ahayn ma arkaysaa markaa miskiinka rasuulku wuxuu ku sifeeyey qofka aan haysan wax ku filan wa maca daalika dadkuna aanay garanin si wax loogu sadaqadaysto dadkuna aanay u fahmin dadkana aan waxba weydiisanin calaa ayati xaal waa laba nooc amba sinfi oo dadka ka mid oo si xaaladoodu ay sii kala daran tahay weeye lilfuqaraa kuwa saboolka abaa iska leh iyo waalmasaakiin kuwa masaakiinta ah waalcaamiliina walilcaamiliina kuwa ka shaqeeya calayhaa sakada soo ururinteeda amba sadaqaadkaasi kuwaasi ayay u sugnaatay oo dee waxaa jiray dad soo ururin jiray dad qori jiray dad xoolaha ma arkaysa waalcaamiliina iyo kuwa ka shaqeeya baa iskale calayhaa sakada wlmualafa walilmu'allafati kuwa la soo jiidayo ayay u sugnaatay quluubuhum qalbiyadooda lasoo jiidaayo walilmu'allafati kuwa lasoo dhaweynaayo quluubuhum qalbiyadooda lasoo soo ayay sadaqaadkii u sugnaadeen haddaba kuwan mu'allafatulquluubka la yidhaahdo laba kooxood bay noqon karaan qof waxaa loo siinayaa si uu usoo islaamo sida ninkii la odhan jiray safwaan ibnu umaya oo kale qaniimadii laga helay xunayn rasuulku waxbuu ka siiyey ninkani xaaladaa xunayn wuxuu ahaa mushrik buu ahaa waa kii lahaa rasuulka ilaahay baa isiiyey acdaanii rasuulu lahi sal lay slam yowma xunayna wainahu laabqadu nnaasi ilaya dadkana kaan ugu nacabahay buu ahaa buui markaasaa rasuulku waxisiiyey famaa saala yucdiinii xataa inahu la axaba annaasi ilaya aw kamaa qaal ilaa u dadka kaan ugu jeclahayba uu noqday dara qowl kale wuxuu leeyahay waxaa la siinaya waa dad islaama laakiin la doonayo inay islaamnimadoodu maaragtay hagaagsanaato way islaameen laakiin islaamnimada inay ku sugnaadaan sida rasuulkuba nimankii odayaasha ahaa ee dulaqada la odhan jiray macnaa dadkii islaamay maalintii maka rasuulku uu furtay nin kastoo odayaba waa kii rasuulku maaragtay maalkii laga helay hawaazin aan idhaahdo waa kii rasuulku boqol boqol geela ka siiyey boqol boqol geela ayaa uu siiyey maalan mar kale oo dee cali uu yaman ka soo diray dahabkii aan shiillayn waa kii aqrac ibnu xaabis iyo cuyayna ibnu beder iyo calqama iyo raggii noocaas ahaa rasuulku wax ka siiyey culimada qaarkood waxay markaa hadal geliyaan intan islaamku uu xoogaystay ee islaamku uu faafay ee dad islaamka lagu soo jiidayo ambaba islaamay oo la doonayo inay kusii sugnaadaan ma la siinayaa aqwaal bay culimada qaarkood ku leeyihiin qaar waxay leeyihiin islaamku maadaama uu xoogaystay cisi uu yeeshay arlada ilaahay uu ku faafay waxba yaan cidna la siinin ma arkaysaa qowl kale wuxuu leeyahay maya waa la siinayaa waayo rasuulkuba nimankan wuxuu siiyey bacda fatxi maka maka intuu furtay dabadeed baa nimanka dulaqad ahaa uu rasuulku uu siiyey waana arrin mar kastaba loo baahan yahay waalcilmu cinda allah wa fi riqaabi wa fii faki riqaab qadar mudaafkaa wa fi riqaabi qooraha xorayntooda amba nafaha nafta xorayntooda ayaa lagu bixinayaa وفي الرقاب أي وفي فك الرقاب وجمع الرقبة مدح يد حرين تودا أيا لغو بحنية أما قورها حرين تودا أيا لغو بحنية هذا بقورتا لحرين أيو أما نفسا لحرين أيواتي أهل العلم قاركوي waxay leeyahay waa kala yiraahdaa mukaatab mukaatab waxa weeye qof adoonaha dawaayata cid yahay shatay kula heshiiyay inuu xoreeyo maal uu bixiyo qadarkiisu inta yahay qadarkaa ku acuudu bilahi min shayaan rajiim qadarkaa uu kula heshiiyey waa in la bixiyo ayay leeyihiin shaydaanka la iska naaraa baalkaasi markuu ciye qowl kalena wuxuu odhanayaa waa addoon oo dhan weeye waalgaalimiina kuwa qaamaysan qaamaysana badaymaysan baa iska leh waalgaalimiin ay wa kuwa deymoobay amba qaamaysan xoreyntooda ayaa lagu bixinayaa iyaga laftigooda dayntii bay addoon u yihiin qof qaamaysan amba daymaysani waa qof la haysta oo kale wa fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa ayaa lagu bixinayaa wa yunfaqu fii sabiili illah ilaahay dariiqiisa ayaa lagu bixinayaa dariiqani waa kee waa jihaadka uun weeye haddii laga tegi waayo waxaa soo raacaya oo nas loo hayaa xajka xajka ayaa rasuulku ku tilmaamay fii sabiili illaahi inuu isaguba uu yahay amaa in masaajidada lagu dhiso sekada amba gogol loo siiyo amba malcaamada lagu dhiso waa arrin aan jirin weeye maa kaanat fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama wax daliilo oo loo hayaana ma jirto wabni sabiil maaragtay musaafirka ayaa iska leh wabni sabiil macnaha waxaa la siinayaa ama maarata wabni sabiili musaafirka ariiqa amba jidka inankiisa fariidatan min allah fariida xaal ay ahaatay sadaqaadkaas fariidatan xaal ahaatay bay usugnaatay kuwa fuqarada ah halkaa ka xaale eh, fariida xaal ay ahaatay mid la waajibiyey oo min allahi alle xaggiisa waajibka noqotay ayay u sugnaatay kuwa fuqarada ah amba farada allaahu alla wuu farad yeelay oo waa uu waajibiyey sakadan fariida farad yeelid amba waajibin oo min allaahi ay minhu isaga xaggiisa ka aatay wallaahu alla caliim waa allaha cilmiga badan weeye xakiim waa allaha aan qaldamin rabbi waxa uu yidhi wa minhum ay wa min almunaafiqiin munaafiqiintii waxaa ka mid ah aladiina kuwa yu'duuna dhibaateeya macnaha aflagaadeeya iidaagana wuxuu ka imanayaa xagga qowlka wa minhum ay wa min almunaafiqiina munaafiqiintii waxaa ka mid a ah aladiina kuwa yu'duuna aflagaadeeya annabiya nebiga aflagaadeeya oo wayaquuluuna yidhaahdaa huwa nebigu udun waa dheg dhegtu siday wax walba u maqasho ayuunba wax walba ugu dhegeysanaya intaanu hadhow been iyo dacaayad iyo xumaan wadno wadno ayuun baanu hadhowtana u nimaadnaayo markaasun baanu cudur daaranaayo cudurdaarkayga iska aqbala waa dheg bay yidhaah udun waa dheg qul waxaad tidhaahdaa nebi huwa rasuulku udunu khayr khayr dhegtii weeye macnaa rasuulku khayrun buu maqlaa udunu khayr khayr dhegtii weeye lakum idinka ayuu idin yahay sare udunu khayr khayr dhegtii weeye rasul lakum idinku idin yahay yu'minu wuu rumeeyaa rasuulku billaahi alleh wa yu'min waanu u rumeeyaa lilmu'miniin kuwa mu'miniinta ah waxay u sheegayaanna waa u ka rumaystaa weeye waraxmatun raxmad weeye rasuulku liladiina kuwii buu raxmad u yahay aamanuu alla rumeeyey ee minkum idinka idinka mida inta alla rumaysay buu raxmad u yahay waaladiina kuwa yu'duuna dhiba rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa kuwa aflagaadeeya lahum waxay leeyihiin cadaab cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo aliim wax xanuujiya oo waxguba ayay leeyihiin yaxlifuuna way dhaartaa munaafiqiintu billaahi alle ayay ku dhaartaan lakum idinka ayay idinku dhaartaan maxay alle ugu dhaaranayaa liyurduukum si ay idiin raali geliyaan liyurduukum si ay idin raali geliyaan ayay magaca alle been ugu dhaartaan walxaal bay dhaartaan allaahu alleh iyo wa rasuuluhu rasuulkiisu axaqu ay ku xaqnimo badan yihiin axaqu uu alle ku xaqnimo badan yahay an yurduuhu inay raali ilaahay bay ahayd inay raali in kaanuu hadday ahaadeen mu'miniina kuwa in kaanuu hadday yihiin mu'miniin kuwa mu'miniina alle iyo rasuulkiisa ha raalligeliyaan e idan qofku markuu shay macaasiya ambaba xumaana u samaynayo dadka daraaddii si uu dadka u raalligeliyo shaygan uu sameeyeyna uu yahay shay ilaahay aanu ka raalli ahayn oo macaasi iyo xumaan ah ilaahay wuxuu ku ciqaabaya waxa bini aadamka uu ku raaligelinayay ilaahayna uu ku caasiyayey kuwuu raalli ahaanshaha ka doonayey inuu ilaahay u cadhogeliyo dee shaygan qofku uu sameeyeyna horeba ilaahay uu necba marka iyaakum wa iyaakum shay ilaahay uu ku faray sharci ah yacnii bini aadam daraaddood inaad uga tagto adigoo ku raali gelinaya dadka qaybo ka midi waa qadiyad aad iyo aad u xun oo xaaraama ah. waa waxa la yidhaahdo mudaahanada almudaahana waa irdaau nnaasi bidiinik waa dadka aad ku raaligelisid in khatar weeye macnaa qofka bini aadamka haddaad doonto maalkaaga sii ku raaligeli uga tag uga carar wuxuu doonaya isagoo ha u qaato laakiin diintu ma aqbasho musaawamada waxa la yidhaahdo amba baayacaada iyo gorgortanka ma gasho ilaahay bay subxana wataala raalli geliyaan buu alli subxaana watacaala alam yaclamuu miyaanay ogsoonayn annahu ay ana almra washani arrinkuba macnaa saasay ka dhigan damiiru shani wey man yuxaadid illaha alle qofka khilaafa dhinac ka mara iyo warasuulahu rasuulkiisa qofka khilaafa faxaqa waxaa xaq ah oo sugan ana lahu abarkaasaynu uqadaray mubtada alam yaclamuu miyaanay ogsoonayn khabar baynu qadaray ohan lahay anahu ana alamra washaaniy man yuxaadid illaha alle qofka khilaafa dhinac mara iyo wa rasuulahu rasuulkiisa fa xaqon waxaa xaq ah ana lahu qofkaasi inuu leeyahay naara jahannama waa ismigiio taakhuray naara jahannam jahanamo naarteeda inuu leeyahay khaalida xaaluu ku waari doono naarta khaalida xaaluu yahay kii ku waari doono fiiha naarta daalika kaasi naartaasoo la muto oo la galaana alkhizyu waa dulli alcadiim weyn waa dulli weyn baa ilaahay yihi subxaana wa tacaala yaxdaru waxay ka baqaan culimada qaar khabarkan bimacna lamar ka dhigaana way jiraane yaxdaru waxay ka baqaan almunaafiquun munaafiqiintu waxay ka baqayaan an tunazala in lagu soo dejiyo calayhim korkooda in lagu soo dejiyo suura suurad in lagu soo dejiyo suuraddaasoo tunabbi'u uga warramaysa hum ayaga bimaa kii uga warramaysa fii quluubihim quluubtooda ku sugan suuradda oo ka sifee tunabiu uga waramaysa hum ayaga bimaa wixii uga waramaysa xumaantii iyo nifaaqii bimaa kii uga waramaysa fii quluubihim qalbiyadooda ku sugan taasay ka baqayaan qul waxaad tidhaahdaa istahziu iska dheeldheela amarkani waa litahdiid maaha loo fasixi maayo iska dheeldheela iska ciyaara ina allaha alle mukrijun kii muujin weeye ina allaha alle mukhrij kii muutin ee soo saari doona weeye amba daahirin doona maa taxdaruuna waxaad ka taxadaraysaan aad ka baqanaysaan muujinteeda waa abqaan oo waxaa quluubtooda ku jira weeye sidaa daraaddeed bay culimada qaarkood waxay suuradan u bixiyeen suurat lfaadixa macnaa waa tii wax fadeexadaynaysay macnaa waxay fadeexadaynaysaa almunaafiqoon markaa nimankan munaafiqiinta ahi socodkaa intan lagu jiro amba waa tabuuk e waxay iska wadeen un dacaayad ay saxaabadii rasuulka ilaahay ay dacaayadeynayeen iyo rasuulkaba laakiin midkood lahaa maa araa qura'ana haaulaai ilaa argabunaa buduna waakdabunaa alsina waajbanunaa cinda alliqa laakiin lahaa wax kaleba u malayn maayo nimankan quradeeni waa kuwa inoogu cirka weyn inoogu beenta badan inoogu fulaynimada badan markaysaa marka la galo aayaadkani waxay asal u yihiin sabu rasuuli laahi sala wasalama cayda rasuulka ilaahay la caayaa inay tahay kufri mukhrij can ilmilla ah xataa istixlaalka looma shardiyo qofku hadduu ilaahay iyo rasuulkiisa uu caayo yakfur cala uul waxyaaba dee markaa culimadu ay shardiyaan oo mawaanicu takfiir meesheeda ma aragta laakiin asaalatan waa inaad taa ogaato cayda ilaahay iyo rasuulkiisa lacaayaa waa kufri weeye kitaabka ugu fiican ee masaladan laga qoro waxa ugu fiican kitaabka uu leeyahay sheikhulislaamku raximahullah maaragtay asaarim almasluul baa la yidhaahdaa calaa shaatimi rasuul asaarim waa seeftii waxjaray almasluul bilaa galka ahayd wey macnaa waa seeftii qaawanayd wey waa see aan galkaba ku jirin calaa man calaa shaatimi rasuul manaa qof kastoo rasuulka ilaahay caaya ma bale nima kale oo cir weyn yihiin bay yidhahdeen <laughs> khadiir khadiyadanay gelayn walain sa'altahu haddaad weydiiso nebi muxamadow macnaa hadalladan laga soo warinay layaquulunna waxay odhan doonaanay odhan doonaa inamaa kunnaa waxaanu ahayn uun nakuuda kuwa iska dhex galay baanu ahayn kuwa hadalka iska dhex dabaalanayay baanu ahayn wanalcaba kuwa iska ciyaar ciyaaraya ciyaarayay baanu ahayn wanalcabu kuwa iska ciyaarayay baanu ahayn safar baa lagu jiro dariiqun baanu ku gaabinayn qul waxaad tidhaahdaa nebiyow abillaahi ma alleh iyo wa aayaatihi ilaahay aayaadkiisa iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa miyaad kuntum ahaydeen tastahzi'uuna kuwii ku dheeldheela ma ilaahay iyo rasuulkiisaa ku dheeldheeli jirteen macnaa markaynu leenahay istixlaalka looma shardiyayo macnuhu waxa weeye haddaad xataa u aragto inay xalaal tahay rasuulka ilaahay oo la caayaa inay xalaal tahay haddaad uba aragto walow yaanad caayinba eh biictiqaadika xilli sabi rasuul ayaad ku kufriyaysaaba hataa haddaanad caay haddaad uba aragto arrintaasi inay banaan tahay sow maaha waxaa culamadu isweydiiyaan hal lahu tawba am laa shaatim rasuul ilaahaga waxaa ku samay nebiga waxaad maqlaysa soomaad arg nebigaagii ilaahaagii malaa'igtaadii ah. waxaad arkaysaa mid madaxu si yara yahay ma ogti oo ilaahay dee suu abuuray oo maaragtay eh, musaab ah markaasaa waxay u bixinayaan dhanka rasuul waa qadiyad kufri waa acni ceebayn bay ku ridaysaa waa ceebayn rasuulka ilaahay garhkiisaa si yara ahoo xataa culimadu waay hadii mid garhkiisa saa yara yahay tidhahdo garhkii rasuulku saasoo kale rasuulku u garh eeka hmm. sugaaraysa salaadu khatar badan wey aad iyo aada u khatar badan laa tactadiru ha cudur daaranina baa la yidhi laa tactadiruu ha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeene waad kufrideene bacda iimaanikum iimaankiina dabadii baad kufrideene xun bay daahirsan jireen in nacfu dee xun bay muujisan jireen iimaan iska ah fi hada maqaal mufasirka balaag laa tactadiruu waxbaha cudur daaranina qad kafartum waad gaalowdeene ay bi hada almaqaali aladii maa istahzatum bihi kan ayaad kugu in nacfu haddaanu saamaxno can daa'ifa koox haddaanu saamaxno ay toobad keento minkum idinka idinka mid a ah, nucadib waanu cadaabi daa'ifa koox baanu cadaabi maxaan u cadaabaynaa biannahum bisababi annahum kaanuu inay ahaadeen daraaddeed baanu u cadaabi mujrimiin kuwa mujrimiina oo maqaaladaa faajirada ah maaragtay fa ku noqday taasaanu ku cadaabaynaa mujrimiina bihadihi almaqaalati alfaajira alkhaadi'a almunaafiquun kuwa munaafiqiinta ah ee ragga ah iyo wlmunaafiqaatu kuwa munaafiqaadkae haweenka ahi bacduhum barhkoodba min bacdin barhka kale un weeye way is yihiin ya'muruuna waxay faraan iyaguna ay isfaraan dadkana ay amraan bilmunkar xumaanta wayanhawn waxay dadka ka reebaan can ilmacruuf wanaagga wanaagga ba in la sameeyo ma og tahay wayaqbiduun way laabaan aydiyahum gacmahooda macnaa waxay ka laabaan can ilinfaaqi fii sabiili illah ilaahay dartii inay wax u bixiyaan nasu llaha alle ayay iloobeen oo ay ka tegeen dikriga alleh fanasiyahum allana wuu iskaga tegey ay fatarakahum ayaynu ku fasiraynaa walaysa bita'wiilin ta'wiilna maaha nisyaanku waa sifatu naqs markaa ilaahay looma nisbeeyo subxaanahu watacaala wamaa kaana rabuka nasiya maanaa ilaahay subxaana watacaala maaragtay nisyaan shaqa rabbi kuma alle wuxuu leeyahay fanasiyahum ay fatarakahum ilaahay siday ilaahayna uu ka tegey subxaana ina almunaafiqiin kuwa munaafiqiinta ahi hum lfaasiquun iyaga ayuunbaa kuwii baxay ah alfaasiq alkhaarij can ariiqi alxaq ariiqa xaqa kuwii ka baxay iyagunba ah wacada allaahu alla wuxuu u ballan qaaday almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta alla wuxuu u ballan qaaday iyo walmunaafiqaati kuwa munaafiqaadka ee naagaha ah haweenka ah iyo walkufaar kuwa gaalnimadaba iska caddaystay naara jahannam jahannamo naarteeda ayuu alla u ballan qaaday khaalidiina xaalay ku waari doonaan fiihaa naartaa dhexdeeda hiya jahannamu xasbuhum ta ku filan weeye xasbuhum kaafigoodu walacanahum allah ilaahayna wuu nacdalay raxmadiisa ayuu ka fogeeyey walahum waxay leeyihiin cadaab baa usugnaaday cadaabkaasoo muqiim daa'im ah oo joogto ah bay leeyihin baa lei subxana wa tacaala kaladiina antum idinku kaladiina kuwii baad la mid tihiin kaafkaa fii maxali rafcaya alle khabar baynu ridnaaye antum idinku kaladiina kuwii ayaad la mid ashadda kuwii ka daran bay ahaayeen minkum xaggiinna quwa xagga maalka kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwii ka daran minkum xaggiinna quwa xagga awoodda way idinka awood badnaayeen wa akthara kuwii ka badan bay ahaayeen amwaala xagga xoolaha iyo wa awlaada tarantaba fastamtacuu way ku raaxaysteen oo way ku intifaaceen bikhalaaqihim qaybtoodii nasiibkooda alla u qadaray way qaateen bikhalaaqihim qaybtoodii nasiibkooda alla u qadaray bay qaateen fastamtactum idinkuna waad ku raaxaysateen oo waad ku intifaacdeen bikhalaqikum qaybtiinnii culimada qaar baa diinahum ku fasiray maaragtay bikhalaaqihim ayay ku maaragtay bkhalaaqikum baad ku raaxaysateen qaybtiinii intaa laydin qadaray kama stamtaca siday ugu intifaaceen aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horeeyeyba bikhalaqihim ay bidiinihim amba qaybtii loo qadaray wakhultum waa dabaalateen kufri iyo xumaan kaladii khaaduu ay ka khawdihim dabaalashadoodii oo kale marka mawsuulkan waxaynu ka dhignay xarfulmasderba inuu yahay waa qowl daciif oo nuxaada qaarkood ay leeyihiin baa la yidhaahdaa amba wakuntum waa dabaalateen xumaan kaladii sida kii oo kale fawj baynu ku ridinaa jamac kaladii sida kooxdii oo kale khaaduu dabaalatay baatilka kaladiinana way noqon kartaa bay yidhaahdeen waalcilmu cinda allah ulaaika kuwaasi wakhadtum waa dabaalateen kaladii khaaduu ay ka khawdihim haddaad msd maaragtay xarfilmasder ka dhigto mawsuulka ulaa'ika duulkaasi xabidat waa uu baaba'ay acmaaluhum camalladoodii way lumeen fi dunya ayuu ku lumay iyo walakhira wa ulaa'ika kuwaasi hum ayagunba alkhaasiruuna kuwii khasaaroobay ah alam yatihim miyaanu u imanin alam yatihim miyaanu u imanin nabau ladiina kuwii warkoodu nabau ladiina faacilka nabaa ah nabau ladiina kuwii warkoodu miyaanu u imanin min qablihim ayaga ka horreeyey talow miyaan loo sheegin wixii qabsaday kuwii ka horreeyey qawmi nuux ka bedel marka min qabli qawmi nuux nuux warkiisii miyaan u imanin wa caade reer caad warkoodii miyaan u imanin wa thamud wa qawmu saalix wa thamuud reer thamuud warkoodii miyaanu soo gaadhin ma arkaysa wa asxaabi madyana madyan asxaabtiisii asxaabteedii nimankii madyan deganaa oo qowmu shucayb bay ahaayeene kuwaa warkoodu miyaanu soo gaadhin waalmu'tafikaat iyo tii qallibantay way rugmatay maogta wax boorarsatay waalmu'tafikaat iyo tii rugmatay oo qowmu luud bay ahayde taa warkeedu miyaanu soo gaadhin kuwa warkoodu maxay ahaayeen ilahay baa jumladaa dambe ku caddeeyey subxaana wa ula timi hum kuwaasi rusuluhum rasuulladoodii waxay ula yimaadeen bilbayinaat aayado cadcad bay ula yimaadeen famaa kaana allahu alle ma ahaanin liyadlima kii dulmiya hum ayaga walaakin kaanuu ha yeeshe ee waxay ahaayeen anfusahum waa mafcuulkii yadlimuun walaakin ha yeeshe ee kaanuu waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum lafahooda kuwii dulmiya yadlimuuna anfusahum oo tacaala wlmu'minuun kuwa mu'miniinta ah ilaahay markuu sifaadkii munaafiqiintu inay xunxun xunxumaa sifaadkii munaafiqiintae liitay rabbi markuu ka warramay ayaa ilaahay wuxuu ku laray amba ku cadfay sifaadka ay mu'miniintu leeyihiin ee wanaagsan culimada waa halkay ka yidhaahdaan qur-aanku wuxuu sameeyaa aljamcu bayna atarhiibi wa tarhiib munaafiqiin buu ilaahay ka hadlay acmaashooda xun bu alle ka hadlay waxa ilaahay ku gebagabeeyey rabbi wuxuu ku abaalmarin doono sow maaha macnaa waxaa ku jira taxdiir in nimankaa munaafiqiinta sifaadkooda facaayilkooda iyo halkay ku dambayn doonaan kuwana wanaagga ay leeyihiin waxay sameeyaan iyo wuxuu alla ku abaalmarin doono marka waad garanaysaa cid adigu aad raacayso waalmu'minuun kuwa mu'miniinta ee ragga ah iyo waalmu'minaat kuwa mu'minaadka ee haweenka ahi bacduhum barhkooduba awliyaau bacdin barhka kale ehelkooda weeye awliyaau bacdin barhka kale xigtadooda weeye baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala yatanaasaruun way ishiilinayaan way isxoojinayaan almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdaa wa shabaka bayna asaabicihi oo markaa caqiidadaadu ay fayowdahay laakiin caqiidadaada markuu qabiil degay qoomiyadi markay degtay wadaniyad kudaafadoo dhani markay ku ururto garan maysid xaqa uu kugu leeyahay walaalkaagii muslimka ahaa ma garan kartid idan waxay sababaysaa markaa in gaal kaste iyo yuhuudi kaste aad u haysato inuu isagu cid walba kaaga dhow yahay walaalkaagii muslimkaa ah isagu inuu kaa xigo idan marka muslimka la dilaya aad aragto kuwii reer hebel unbaa la dilaya beni fulan afqan baa la baabiinaya falastiin baa la baabiinaya qaar kale la baabiinaya laa tarxam maxaa meesha jira marka waxbaa maqan ayna mahalu lmu'miniin maxaa rasuulku ku tilmaamayey ka maali اljasadi اlwaaxidi ida shtakaa minhu cudw tadaacaa lahu saa'ir اljasadi biاlxuma wasiar isogow marka waa inaad isbaadho waad bogtaa maogti haddaad waxoogaa maradka maxaa la yidhahdaa xanuunka waxaa la yidhaahdaa waa qofka xaal jidhku inuu ka baxo on caadiga ahaa waa khuruuj اlbadani can xaalatihi اlcaadiya ayaa la yidhahdaa xaalaadkaa rasuulku tilmaamaya anba ilahay ba tilmaamayo markaad iska weydo haye waa inaad tagtaa maaragtay shaybaarka kitaab ku noqo markaa waa inaad meeshaan aada baadho ma hagaagsanid ma ogti ma ogti idan markaasaan muslimiintu isu dhaxaynin wax alla waxaad xeerinaysaaba aani jirin shaydaan baa kala duursado qolo walba maro yar baa meel looga taagayay waa raayaadka ibliskaynu odhan karnaaye bacduhum barhkood ba awliyaa bacdin barhka kale ayay ehli awliya iyagunba ahli su-aaba ilahile subxana wa taala haye ya'muruuna waxay faraan dadkana ay isfaraan bilmacruufi wanaagga waa cagsiga kuwii kale wayanhawna laakiin wilaayada labada qoloba inay iyagu xidhiir leeyihin baad garanaysa wayanhawna waxaanay iska waxay ka nahayaan dadka cani lmunkar xumaanta wayuqiimuuna waxay toosiyaan asalaa salaada ayay toosiyaan wayu'tuuna waxay bixiyaan azakaa sakada ayay bixiyaan wayudiicuuna allaha alle ayaa adeecaaniya wa rasuulah ulaaika kuwaasi sayarxamu waa u naxariisan doonaa hum ayaga allah alle ayaa u naxariisan doona ina allaha alle casiiz inay nasri u baahan yihiin baad ka fahmaysaa halkan waayo ilaahay wuxuu ku khadeen fii ismihi alcasiiz lahu lciza casiiz ilaahaan idina ka adkaanin weeye lahu lciza macanaa bicizatihi yansurahum manaa nasrigaa meesha ku jira ma og tahay ismigan iskama sifuu xambaarsan yahay xakiim waana allaha aan qaldamin subxaana watacaala lahu xikma lahu lxukma walxikma marka waa inaad garataa ciddaad wax isu tihiin cidday tahay guuldarradu markaad cadowgaaga iyo nacabkaaga kala gara weydo ayuunbay ku taagantahay innahaa musiiba min almasaa'ib welihii baa dhintay waa qayb ka mida ah iimaanka marka daraasihii haddaad akrido kutubta sunnaha maaragtay fi saxiix maalan fi saxiixayn oo kale waad ogaanaysaa maalan alwalaa walbaraa cidda aad adigu uhiilinayso cidda aad jeclaanayso cidda aad xidhiirinayso cidda aad nacayso iyo cidda aad goynayso ayaad kala garanaysaa waxaad dhici kartaa in dad badan oo muslimiina ay u haystaan dad cadow ah oo ilaahay diintiisa ku kufriyey oo rumaysanba ilaahyo saddexi inay jiraan ama ciise ibnullaahi inuu yahay inaad ka dhigato inay walaaladaa yihiin waa caqiidadaadiibaa dhimatay inahaa bolol bay noqotay waa xorshasha dumaah ma baaba ah oo dunsan weeye ma arkaysa waad garan karayn gaalka markaad hiilinayso amba aad u nusraynayso amba aad u hiilinayso laba midkooduu weeye imaa inaad adigu kufriday wa imaa inuu isagu islaamay intuu isagu se gaal yahay inaad muslimiinta uga hiiliso isaga inaad jeclaato guushiisa inaad ku faraxdo inaad mabdi'iisa iyo hadafkiisa saxdo wax ilaahay diintiisa ku yaalay may ahay ta alle imranse wacad allah alla wuxuu u ballan qaaday almu'miniin mu'miniinta alla wuxuu u ballan qaaday iyo wlmu'minaat mu'minaadka haweenka ah jannaat jannooyin baa ilaahay u magaca u ballan jannaadkaasoo tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda ay min taxti ashjaariha amba iyada bartamaheeda ay qulqulayso min taxtihaa haddaynu damiirkaa u celino jannaadka laftigooda dee waynu naqaanaayo dhulkanba markuu webigu marayo dhulka laftigiisuu dilaacinaya haddii aad u celiso min taxtihaa min taxti ashjaariha wuu dul marayaaba marka alanhaar khaalidiina xaal ay ku waari doonaan waxaa la muqadara fiiha jannadaa dhexdeeda wamasaakina guryo ayaa ilaahay u ballan qaaday guryahaasoo dayiba wanaagsan oo fii jannaati cadn nagaadiga jannadiisa ku sugan wa ridwaanu raalli ahaansho oo alle ka raali noqon doono waa nici oo min allahi alle xaggiisa ka aaday ayaa akbar weyn haye raalli ahaanshahani waa maxay waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala jannada markay galaan waa ka u yeedhaya ee odhanaya maxaa maaragtay wax walba soo idmaansa waa ku odhanaya ilaahay oo maxaad maaragtay inoo harsan ee aadna siin lahay waa rida allah wuxuu ilaahay siinayaa subxaanahu wa tacaala inuu maaragtay raalli ahaanshihiisa ku dulfuro dabadeeta dib dambe aanu alle uguba cadhoonaynin uxiluu calaykum ridwaanii falaa asqaduu calaykum bacdahu abada carad dambo ilaahay baanay arki doonin dalika kaasi huwa alfaws kaas ayuunbaa liibaanida alcadiimu weyn yaa ayuha nabiyu nebiyow yaa ayuha kaagana nabiyu nebiga ah jaahide la jihaad jaahide la dirir alkufaara kuwa gaalada ah la dirir baa ilaahay subxana wa tacaala wlmunaafiqiin iyo kuwa munaafiqiinta ahba maxuju kula dagaa la dirir baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala wlud calayhim kuna adkow waqlud ku adkow calayhim ayaga ku adkow weeye markaa dacwad u waa meesheeda laakiin aad gaalka u jajabnaato oo aad u noqoto sida ilmo uu dhalay oo baari ah kursiga aada uga kacdo soo dhawaysay allah laa ilaaha ila allah axkaamtii oo dhan baa maqan muuqda wa ma'waahum hoygoodu jahannam jahanamo weeye baa ilahay leeyay subxana wa tacaala wa bi'sa waxaa lahaaday almasiir meel loo noqdo kaas ayaa ugu xun baa ilahay ley subxana yaxlifuun way dhaartaan kuwa munaafiqiinta ahi billaah alle ayay ku dhaartaan maxay ku dhaartaan maa qaaluu inaanay odhanin hadallada laga soo wari inaanay odhanin bay ku dhaartaan walxaal bay ku dhaartaan laqad qaaluu ay yidhaah wallahi laqad qaaluu ay ku hadleen kalimata alkufri kufriga kelmadii kalimata alkufri kelmad maaragtay gaalnimo kelmadeed ba ay ku dhawaaqeen ayay maaragtay haddana dhaaranayaan qowlkaa laga soo tebiyey inaanay odhanin oo rasuulka salawaatu llahi waslm ma arkaysa iyagoo kelmadaa ku hadlay cabdillaahi bnu ubaya oo kale waad garanaysaa inuu lahaa ka ayaga cisiga badan baa ka saari doona ka daliilka ah meesha ma arkaysa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala taasay ku dhaaran doona wa kafaruu way gaaloobeen baa la yidhi subxaana wa tacaala wa bacda islaamihim islaamnimadooda dabadeed bay kufriyeen way gaaloobeen ila rasuulka ilaahay xataa dilkiisa la sheegayaaba inay qaarkood ku hamiyeen wahamuu waxay damce ku hamiyeen bimaa waxbay dooneen lam yanaaluu aanay gaadhin lam yanaaluu aanay gaadhin ma arkaysa wamaa naqamuu kuma nacayaan rasuulka alle iyo diintiisa toona amba kuma ceebaynayaan wax kale ilaa an agnaahum allah ilaa an aghnaa inuu qaniyeeyey hum ayaga allahu alle iyo warasuulu rasuulkiisu inay ku qaneeyeen min fadlihi alle fadligiisa wax ka mida mooyaane macnaa ladnaanshaha ay ladnaadeen ee fadliga ilaahay ay ku hodmeen ee ay akhniyada ku noqdeen ayuunbay ku colaadinayaan halkay ilahay uga mahadnaqi lahaayeen wamaa naqamuu kuma ceebaynayaan macnaa ilaahay diintiisa iyo rasulka amba kuma nacayaan ilaa an agnaahum allah alle inuu ku qaniyeeyey iyo warasuuluhu min fadli alle fadligiisa wax ka mida inuu ku qaniyeeyey iyaga oo kaga dhigay kuwa hodana mooyaane wax kaleba kuma nacayaan ladnaanshaha ayay maaragtay ayay maaragtay ku ceebeynaya waa halkay ilaahay ugu shukri lahaayeen ma ugu mahad celin lahaayeen subxana wa tacaala allah wuxuu yihi fa in yatuubuu hadday toobad keenaan yaku wuxuu ahaan doonaa toobadkeenku ismigaa maaragtay noqonaya fain yakunuu haday fain yatuubuu hadday toobad keenaan yaku wuxuu noqon toobadkeenkoodu khayran lahum kii ayaga u khayr badan wain yatawallow hadday jeestaanna yucadib wuu cadaabihum allahu alla wuxuu ku cadaabi cadaaba wuu ku cadaabi aliima xanuun badan oo xanuujiya fi dunya iyo walaakhira adduunyada iyo aakhira dhexdeedaba wamaa lahum ayana uma ahaanin oo uma sugnaanin fi lardi arlada uguma sugnaanin min waliyin ay waliyun mid dhaweeya oo ehel u ah iyo walaa nasiir mid u gargaaraatoona mid arrintooda maamula wa minhum waxaa ka mid ah nimankan munaafiqiinta ah man mid baa ka mida ah, caahada allaha alle kula ballantamay oo ilaahay cahdii ugu qaaday maxay lain ataana wallahi lain ataanaa hadduuna siiyo alleh sidaanu ku dhaartay wallahi wa minhu waxaa ka mid a man baa ka mid a mid caahada allaha alle ballan ugu qaaday amba kula cahidtamay lain ataanaa wallaahi lain ataanaa na siiyo alle min fadlihi fadligiisa haddii uu wax naga siiyo lanasadaqanna waanu sadaqadaysan oo waanu sadaqadaysan oo walanakuunanna waanu noqon oo waanu noqon min asaalixiin saalixiinta mid ka mida ah. qisada halkaa lagu soo arooriyo ee ku saabsan ninka la yidhaahdo thaclaba ibnu xaadib maa saxat qaطcan qisadaasi may ansixin xadiiska abi umamat albahiriyi waa daciif daciif jidda markaa ninkaas aclamatu ibnu xaadib lagu yidhaahdo bal waa saxaabi weliba aan filayo bederna inuu gale iska hubso biso badan ha qaadan ai buu raacay intaasuu jiray ise kadib baa laga qaadan waaye way ku badatay waktigii rasuulkii baa sie kaga dhintay abubakar baa ku diiday cumar baa ku diiday khilaafadii cumaan dhexdeeduu dhintay abadan ma ma saxa hada xadiid haddaad wax kala hayso fati bi la kaale adugu ma ogtay annaga calaa xasabi cilmina culimadu waxay tilmaameen inuu xadiiskaasi daciif yahay mafhum wala la bas saclaba ha ka aado sheekadiisu wallahu aclam in cod kale saclaba kale yahayna muuj walanakunanna min asaalixiin falamaa markii aataa uu siiyey hum ayaga alle aataa uu siiyey alle damiirka meesha ku qarsoone hum ayaga rabi markuu siiyey min fadlihi fadligiisa waxaa ka mid a bakiluu way ku bakayleen bihi fadligii way ku bakhayreen maalkii oo way bixin waayeen watawallow waanay jeesteen baa la yidhi subxaana wa tacaala walxaal iyagu hum ay annahum ayagu mucriduuna kuwa jeesta baa yihiin sidaasunbuu dhaqankooduba iska ahaan jiray alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faacqaba alle wuxuu markaa dhaxal siiyey faacqaba alle wuxuu dhaxal siiyey hum ayaga nifaaqa munaafaqnimo nifaaq bu alla dhexal siiyey nifaaqaasoo fii quluubihim ku sugan markay bixin waayeen ilaahay wuxuu ku ciqaabay inuu quluubtooda geliyo nifaaq faacqabahum alla markaa wuxuu dhexal siiyey u dambaysiiyey nifaaqa fii quluubihim ilaa yawmi yalqawna ilaa maalinta alla la kulmi doonaan ilaa yawmi yalqawnahu isku xidh ilaa maalinta alla la kulmi doonaan muxuu alle nifaaqa u dhexal siiyey maadan ayaa masderiye ah baaduna waa sababiya bima aklafu llaha ay biiklaafihim ayaad odhanaysaa biikhlaafihim ku khilaafidooda aba jebintooda sababteed allaha maaragtay ay ku khilaafeen maa wacaduu amba ay ku baajiyeen maa wacaduuh alle waxay u ballan iyo wa bimaa kaanuu ay wa bikawnihim ayaynu hadda odhanaynaa wa bimaa kaanuu iyo wa bikawnihim ahaanshahooda yakdibuuna ay kaadibiina kuwa beenaalayaala ay ahaayeen am yaclamuu miyaanay ogsoonayn ana allaha alle yaclamu inuu og yahay sirahum waxa iyaga si ay siraysanayaan u qarsoon sirtooda iyo wanajwaahum waata sii qarsoonoo qofku naftiisa unuu ku hayo iyo wanajwaahum waxay ku faqayaan way kala xeel dheer yihiin oo faqu hadduu soo baxay dee dibadu usoo baxay iyo wa ana allaha alam yaclamu alam yaclamu miyaana ogsoonayn ana allaha alle callaamu lhuyuub waxyaabaha maqanka ku cilmiga leh inuu alla yahay ee ogsoon aladiina kuhum ayagu aladiina kuwa weeye haddaan doonno mubtadaynu ka dhigi doonaayo jumladaa ducaa caleyh khabarka uga dhig sakir allahu minhum aladiina kuwa yalmizuuna ceebeeya ceebaynaya almudawiciina kuwa wax bixinaya sadaqadaysanaya ee min almu'miniina mu'miniinta ka mida ku ceebaynaya fi sadaqaat sadaqaadka kuwa ku ceebaynaya la way dhici jirtayoo saxaabigii la odhan jiray ma og tahay cabduraxmaan ibnu cawf markuu maalka fara badan uu bixiyey uu rasuulka u keenay nin ansaarta ka midina saac cunto ah dacaama uu keenay munaafiqiintu waa kuwii lahaa wallahi ma jaa cabduraxmaanu bima jaaa bihi ilaa riyaaa istustarti unbuu u keenay wa qaaluu ina allaha warasuuluhu laghaniyaani can hada saac <laughs> kana ilaahay iyo rasuulkiisu saacan umay baahnayn bay yidhaahden <laughs> ma arkaysa mujrimiin aladiina kuwa yalmisuuna ceebaynaya alla yidhi ceebaynaya almuawiciina kuwa lad kuwa bixinaya ku tadawacaya min almu'miniina mu'miniinta ka mida ku ceebaynaya fi sadaqaat waaladiina kuwana ceebaynaya min almuminiinta ku cadfanta mudawiciinta ku cadfan tahay waaladiina kuwana ceebaynaya laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum waxay karaan mooyaane ilaa juhdahum awoodooda mooyaane wax kale aan aan helayninna ku ceebaynaya ee fayashkaruun kuwa hore un ku sii cada ee fayashkaruuna xaqiraaya minhum kuwan mu'miniintaa sakira allahu alla ha xaqiro minhum ayagan amba ilaahay baa subxaanahu watacaala amba hum uqadar halka hore haddaa doonto ambaba maaragtay ceebaynba uqadarba dami sakira allahu alla wuu xaqiri minhum ayaga walahum waxaanay leeyihiin cadaab bay leeyihiin aliim wax guba oo wax istakfir u dembi dhaaf dalab nebi muxamedow lahum ayaga macnaa ehelu ma aha aw amase laa tastakfir haba u dembi dhaaf dalbin lahum ayaga haddaad dembi dhaaf amba u dembi dhaaf dalbin macnaha u dembi dhaaf dalbin wey in tastakfir haddaad u dembi dhaaf dalabto lahum ayaga sabciina mara toddobaatan goor sabciina haddaad u dembi dhaaf dalabto mara jeer sidaas oo kale falan yakfir allahu alla uma dembi dhaafi doono lahum ayaga alla uma dembi dhaafi doono oo sabciinkani maaragtay xasman limaadati اlistikfaar ma arkaysa ilaahay uma dembi dhaafi doono dalika dembi dhaaf la-aantaasina waxay ku muteen biannahum kafaruu inay ku kufriyeen daraaddeed bay ku muteen dalika dembi dhaaf la-aantaasi biannahum bisababi annahum kafaruu inay ku kufriyeen daraaddeed buu ugu sugnaaday bilaahi alle ay ku kufriyeen iyo warasuulih alle rasuulkiisa wallaahu alle laa yahdi ma hanuunin doono alqawma duulka alfaasiqiina baxay ee iska doontay fisqigoodaasi iyo xumaantaas ma arkaysa allah wuxu uhi subxaana wa tacaala farixa waxay ku farxeen almukhallafuuna kuwii la reebay waa ismu mafcuulo bicajsigooda iyo nifaaqooda ayaa wahsi ku riday wey farixa waxay ku farxeen almukhallafuuna kuwii la reebay een jihaadka u bixini bimaqcadihim ay biqucuudihim biqucuudihim fadhigoodan ay fadhiisteen bay ku farxeen khilaafa rasuulillaahi alleh rasuulkiisa khilaafidda ay khilaafeen daraaddeed mafcuulu lahu aynu ka dhigno amba daraf baad ka dhigto oo khilaafa rasuulillaahi ay bacda rasuulillaahi rasuulka ilaahay dabadii ay fadhiisteen amba khilaafa rasuulillaah alle rasuulkiisa khilaafid ay khilaafeen daraaddeed bay ku farxeen oo karihuu necbaystay oo wakarihuu karaahiyaystay iyana maaragtan oo wakarihuu waxay karaahiyaysteen farxada ku xidh oo wakarihuu waxay necbaysteen ay karaahiyaysteen an yujaahiduu inay ku jihaadaan biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim fii sabiili illahi inay wujahadaan oo wa qaaluu waxay yidhaahdeen oy qaarba qaarka kale ku yidhaahdeen laa tanfiruu ha bixina oo ha dagaal tegina fi lxar xilligan kulaylaha ha dagaal tegina qul waxaad tidhaahdaa nebiyow naaru jahannama jahannama naarteeda ayaa ashaddu daran xaraa xagga kulaylka kan aad maanta leedihiin xagaabaas iyo kaliilbaas baa dhacaysa low qul waxaad tidhaahdaa naaru jahannam jahanama naarteeda ayaa ashaddu ku daran xara xagga kulaylka law kaanuu hadday ahaan lahaa yafqahuuna kuwa fahamsan oo wax og sidan ma yeeleen baa la yidhi subxaan falyadxaku ha qoslaan qaliila in yar ha iskaga qoslaan adduunyada adduunyada in yar ku qoslayaan wey walyabkuu ha ooyaan kaiiraa in badanna ha ooyaan macnaa in badan bay ooyi doonaan in yarna way qosli doonaan falyadxaku ha qoslaan qaliila in yar iskaga farxaan adduunyada inta joogaan walyabku ha ooyaan kaiira macnaa in badan baanay ooyi doonaan jazaa e yujzaw waa la abaalmarin doonaa jazaa abaalmarin bimaakii baa lagu abaalmarin doonaa kaanuu ay ahaay yagsibuuna kuwii kasbada ee shaqaysta camalkoodii baa lagu abaalmarin doonaa baa ilahi subxana wataala alle wuxuu yihi fain rajacaka allahu alla hadduu ku celiyo nebi muxammadow oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala fain rajacaka allahu alla haddii uu ku celiyo ilaa daa'ifa qole hadduu ku celiyo minhum ayaga ka mid a waa markuu tabuuk rasuulku ka noqonayay waa raggii hadhay mu og tahay maaragtay oo fasta'danuuk dabadeeto ay kaa idan dalbaan amba fasaxa ay ku weydiistaan leh fasaxay ku weydiistaan lilkhuruuji bixitaan adiga ay kula jihaad galaan mar kale faqul waxaad tidhaahdaa lan takhrujuu ma bixi doontaan maciya aniga ilama bixi doontaan oo ilama jihaad tegi doontaan abadaa weligiin oo kuwii koob iyo tobanka ahaa bay culimada qaar leeyihin walan tuqaatiluu lamana diriri doontaan maciya aniga la jirkayga weligay caduwa lama diriri doontaan innakum idinku radiitum waxaad ku raalli noqoteen bilqucuud fadhi alla fadhiisibaa fadhiisibaa ku raali noqoteen awala mara markii ugu horreysayba dee faqcudu fadhiista dee iska fadhiista maca alkhaalifiin kuwa hadhay la fadhiista maca alkhaalifiin macnaa ragga jihaadka ka hadhay iskala fadhiista culimada qaarkood maca nisaa ayay yidhaahdeen maalan ma og tahay maaragtay culimada qaarkood ay diideen oo yidhahdeen alkhaalifiin dee sidaa laguma jamciyo dumarka lanna jamca nisaai laa yakunu bilyaai wnuun haddii haween loo jeedi lahaa faqcuduu maca alkhawaalifi aw alkhaalifaat ayaa la odhan lahaa bay yidhaahdeen walcilmu cind allah walaa tusalli ha ku tukan nebi muxamedow calaa axad axadna ha ku tukanin axadkaasoo ka sife axadkaasoo minhum ayaga kamida axadkaasoo maata dhintay abadaa weliga ha ku tukanin rasuulkaa loo diidayaa maaragtay kadib markuu ninka cabdillahi ibn ubaye ku tukaday wixii ka dambeeyey ha ku tukan ba ala yidhi walaa taqum hana istaagin calaa qabrihi ha istaagin inahum ayagu waayo maxaan istinaafkani waa macna tacliil buu wataa maxaanad qabrigiisa isu taagayn inahum ayagu kafaru waxay ku kufriyeen billahi alle iyo warasuulih wamaatuu way dhinteen walxaal bay dhinteen hum ayagu faasiquuna ay yihiin kuwa baxay oo ilaahay daacadiisa dibadda ka ah walaa tucjibka yaanay ku yaabgelin amwaaluhum xoolahooda iyo wa awlaaduhum carruurtoodu toona yaanay ku yaabgelinin ba alla yidhi subxaanahu wa tacaala innamaa yuriidu allahu alla wuxuu doonaya an yucadibahum inuu ku cadaabo bihaa maalkaa inuu ku cadaabo fi dunya oo adduunyada maaragtay laga qaado oo ciqaab ayaaba u noqonaya sida xalayta waynagii soo maray haddaad doonto taqdiimkii iyo taakhiirkii ayuu maadgelin doontaa oo walaa tucjibka yaanu ku yaabgelin amwaalhum xoolahoodu iyo wala awlaaduhum fi dunya maaragtay yaanu kugu yaabgelin inamaa yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa an yucadibahum inuu ku cadaabo biha fi laakhira marka taqdiim iyo taakhiir watashaqa inay baxdo ayuu alla doonaya watashaqa waan tashaqa inay baxdo ayuu alla doonaya anfusum lafahoodu ay baxaan walxaalhum kaafiruun waidaa unsilat haddii la dejiyo marka lagu soo dejiyo suura suurada haddii lagu soo dejiyo an aaminu aanti mufasarada ahayd wy an aaminu ey aaminuu rumeeya biاllahi alla rumeeya wajaahiduu jihaada maca rasuulih ilaahay rasuulkiisa la jihaad gala ista'danaka waxa kaa idan dalbi doona ista'danaka waxa kaa fasax dalbi doona inay fadhiistaan uludawl hodantinimada amba qaninimada kuwii u saaxiibka ahaa uludawli qaninimada kuwii u saaxiibka ahaa uludawr minhum ayaga kamid ah oo waqaalo waxay odhan doonaan tharnaa nadaa naga tag bay ku odhan tharnaa naga tag nakun aanu ahaane maca alqaacidiina kuwa fadhiya aanu noqone rado waxay ka raali waxay ku raali noqdeen ba alla yidhi rado waxay ku raali noqdeen bian yakunuu inay ahaadaan maca alkhawaalifi haweenka inay ku hadhaan araganimo dare ma ogti <laughs> raaduu waxay ku raali noqdeen bian yakunuu inay ahaadaan maca alkhawaali waa jamcu lkhaalifa waa haweenka inay iskala joogaan wadubica waa la xidhay baa la yidhi calaa quluubihim quluubtoodiina waa la awday oo fahum ayagu laa yafqahuun ilaahay maaragtay subxaanahu watacaala xaggiisa waxba kama fahmayaan ilaahay diintiisa ma fahmaan waa niman hadal badan oo markay hadlayaanna aada solinayso wallaahi nimankani waxbay taraya sifaadka munaafiqiinta waxaa kamida ah fulaynimada ma og tahay yanduruuna ilayka taduuru acyunuhum kaladii yukshaa calayhi min almowt faidaa dahaba alkhawfu salaquukum bialsinatin xidaad markay cabsidu tagtay baqihi waxay idinku sii dayn doonaan carabo maaragtay af badan ma og waa niman xaada kalaamkooda xaada ah waa kii ninkii shaacirka ahaa ku shaacirkii lahaa afisilmi أعيارا جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء الفوارك موتي marka maaragtay silmiga lagu joogo waa niman degan oo socodkooda iyo cuslaantooda maba dhaqaaqayaan shabalaan damiro aanay dhaqaaqin wa fi lxarbi ashbaaha annisaai alfawaariki haweenkaa caadada leh ayuun bay la mid yihiin buu ku leeyahy nimanku maarata ilaahay in badan buu ku tilmaamay nimankan fulaynimo mar kale ilaahay waa ki lahaa yaxsabuuna kula sayxatin calayhim qayladii soo baxdaba korkooday muudayeen maogta waa layna arkaya waa yaa lagu maqlin laakin rasuulu ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala rasuulka iyagu sidaa aadana laakin rasuulu rasuulka iyo aladiina kuwa aamanuu ala rumeeyey maca ee rasuulka ilaahay u eedaya jaahadu way jihaadeen biamwaalihim bay ku jihaadeen iyo anfusihim wa ulaaika kuwaasi lahum waxay leeyihin alkhayraat khayraat bay leeyihin wa ulaaika kuwaasi hum ayagunba almuflixuuna kuwa liibaanaya xasri baa la geliyay jumlada labadeeda dacalna waad arkaysa acadda allahu alla wuxuu u diyaariyey lahum ayaga janaatin buu u diyaariyey tajri ay qulqulayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru togog khaalidiina xaalay ku waari doonaan fiiha dalika kaasina alfaws waa liibaanid alcadiimu weyn wajaaa waxaa yimi almucadiruun kuwii cudur daaranayay baa yimi ee min alacraab reer miyiga ahaa liyudana si loogu idmo lahum ayaga inay jihaadka iska maaragtay ka ahs loogu idmo ma arkaysaa walxaal bay yimaadeen qacada qad qacada ay fadhiisteen aladiina kuwii kadabu llaha allana u been sheegay ee ugu been sheegay ballanqaadkooda iyo warasuulah ilaahay rasuulkiisana u been sheegay kuwan ayaa yihi moogti cudurdaar beena bay la yimaadeen ilaahay wuxuui subxaana wa tacaala sayusiibu waxaa haleeli doonaa aladiina kuwa kafarow gaaloobay ee minhum kuwan munaafiqiinta ah ah cadaab aba minhum min maaragtay kamida kuwan acraabta haddaad u celiso haddaad munaafiqiinta ka dhigtan iskaga bayaami cadaab baa haleeli doona aliim ay mu'lim waxanuujiya laysa ma ahaanin cala ducafaa kuwa ducafadaa korkooda ma ahaanin ee taagta daran iyo walaa cala almarda kuwa buka korkooda ma ahanin iyo walaa cala aladiina kuwa korkooda laa yajiduuna aan helaynin maa yunfiquuna waxay bixiyaan kuwa korkooda ma ahanin xaraj dembi korkooda ma saara idaa nasaxuu markay u u naseexayaan